بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد waxaynu ku soo guda jirnay sharxii matnu tuxfat اlأطfaali wاlghilmaan lisheikh sulaymaan aljamzuri xalqadii ugu dambeysay waxaynu soo qaadanay ama aynu kusoo guda jirnay baabu almithlayn wاlmutaqaaribayn wاlmutajaanisiin waxaynu soo ku soo joognay qowlka naadimka raxmat calayhi bilmutajaanisayni uma insakan waxaynu soo sheegnay baabka inuu naadimku raxmat calayhi uu kaga hadlay afarta qaab ama afarta nooc ee xuruufta laba xaraf oo xuruufta carabiga ama hijaaya ka marka ay kulmaan afarta nooce ay u qaybsamaan waxaynu sheegnay laba xaraf oo lafdi iyo khadba kulmaa ama lafdiga oo keliyaata ku kulma in ay u qaybsamaan ama ay noqonayaan afar nooc midkood milayn inay noqdaan mutaqaaribeyn inay noqdaan mutajaanisiin inay noqdaan mutabaacidiin inay noqdaan afartaa mid walba ka soo hadalnay mutamaahilaan labada xaraf waxay noqonayaan baynu dha haddii ay iswaafaqaan makhrajka iyo sifada laba xaraf oo makhrajka iyo sifada isku waafaqay bimacnaa hal xarafoo laba jeer la soo celiyey weeyaane waxaa la dhahdaa mutamaailaan ba iyo ba maalan tatawaffaahum labadaa ta waxaynu odhan mutamaailaan waayo labadan ta ee khadka iyo lafdigaba ku kulmay waa laba xaraf oo makhraj ka soo wada baxa sifooyinkana mid un wadaago oon waxba isku khilaafsanayn nooca labaad wuxuu ahaa almutaqaaribaan labada xarafee mutaqaaribaanka waxaynu nidhi saddex nooc buu taqaaribka ku xaqiiqooba taqaarubun fi lmakhraji fi sifaat in labadii xaraf makhrajkii sifooyinkii ay isku dhowaadaan sida laam iyo ra iyo in labadii xaraf xagga makhrajka isku dhowaadaan oo taqaarubu fi lmakhraji duuna sifaat laakiin sifooyinkai aysan isku dhowaanin sida daal iyo siin oo kale nooca saddexaad taqaarubun fi sifaati duuna almakhraj in ay isku dhowaadaan xaggii sifooyinka laakiin makhrajkii aysan isku dhowaanin sida kaaf iyo tha oo kale saddexdaa nooc ayuu taqaarubka uu ku xaqiiqoobaa nooca sadde ama nooca saddexaad waxaanu nidhi waxa weeyaan almutajaanisaan labada xaraf ee mutajanisaanka waxa weeyaan labada xaraf ee makhraj ka soo wada baxa ama makhrajku mideeyo laakiin sifooyinka ku kala duwan sida ta iyo ta oo kale hadda meel bay ka soo wada baxaan sifooyinkana waa ku kala duwanyiin nooca afraadee u dambeeya suwar اliltiqaa'i alxuruuf alcarabiya waxaa weeyaan almutabaacidaan laba xarafda oo mutabaacidaan mutabaacidaankuna waxa weeyaan haddii labada xaraf makhrajka iyo sifooyinkaba ku kala fogaadaan ayaa waxaa la dha mutabaacidaan naadimku raxmat ullahi caleyh mutabaacidaanka muu hadlin wuxuu aada uga hadlay saddexda noocee hore mutamaailaanka mutaqaaribaanka iyo mutajaanisaanka waxayna inoo soo joogtay fii qowlihi aw yakuna اtafaqa fii makhraji duna الصifaati xuqiqa biاlmutajaanisiin maanta dersigan wuxuu ka bilaabmaya ثuma in sakan أwalu kuli faالصaغيra samiya أw xurika الxarfaani fii kuli faqul kul kabiir wafhamanhu biاlmuhl haddaynu soo baranay mutamaahilaan waxay yihiin mutaqaaribaan waxay yihiin mutajaanisaan waxay yihiin mutabaacidaan waxay yihiin waxaynu baranaynaa qaybo ku tacalluqa afartaa nooc labada xaraf saddex afartaa nooc ee mutamaahilaanka mutaqaaribaanka mutajanisaanka iyo mutabaacidaanka afartaa nooc mid walba saddex qaybood ay usii qaybsamayaan sagiir muطlaq iyo kabiir ama sagiir iyo kabiir iyo muطlaq afartaa nooc mid kastaoo ka midii wuxuu noqonayaa maxay saddexdaa nooc buu usii qaybsamaya mutamailaanku maalan wuxuu noqonaya mutamailaan sagiir mutamailaan kabiir mutamailaan muطlaq mutaqaaribaankuna kadalika mutajanisaankuna kadalika mutabaacidaankuna kadalika afartaa nooc marka saddexdaa lagu dhufto waxay noqonayaan maxay hayde labiyo toban nooc ayay noqonayaan oo dee mid walba mutamailaanki waa saddex qayboodoo kabiir sagiir iyo kabiir iyo muطlaq mutajanisaankiina mutaqaaribaankiina sagiir iyo kabiir iyo mutlaq mutajanisaankiina sagiir iyo kabiir iyo mutlaq mutabaacidaankiina kadalika sagiir iyo kabiir iyo mutlaq marka afar noocoo saddex qaybood lagu dhuftay ama afar noocoo min saddex usay qaybsamay waxay noqonaysaa laba iyo toban nooc ayay isugu imanaysaa adinku wuxuu sheegay saddexda nooc ay usii qaybsamayaana lowun buu ka sheegay kamuu hadlin maxay hideen nooca saddexaad oo wuxuu sheegay uun sagiirka iyo kabiirka intaynan naadimka abyaadiisa gudagelin waa maxay saddexdan qaybood sagiir waa maxay ama mutamahilaan sagiir muxuu yahay mutaqaaribaan sagiir muxuu yahay kabiir waa maxay mutamahilaan kabiir waa maxay mutaqaaribaan kabiir waa maxay ayaynu baranayna ama muطlaqu saddexda nooc mid walba waxa uu yahay صغير waxaa la odhanayaa afartan nooc midka ka mida ah, ama mutaqaariban ahaado mutamailaan ama mutajaanisaan ama mutawaacidaani sakiir waxaa la odhanayaa haddii labadan xaraf ee mutamailaanka ama mutaqaaribaanka ama mutajaanisaanka ama mutawaacidaanka haddii ka hore reebnaado ka dambana xarakaysnaado waxaynu odhanaynaa waa sakiir maala mutamailaanka idhab bikitaabi ba'da hore way reeban tahay laba ba baa kulmay idhab bikitaabi ba'da hore way reeban tahay ba'da dambana waa xarakaysan tahay marka waxaynu leenahay waa sagiir waa mutamailaan sagiir kabiir maala cadada siniin oo kale maala waa waa mutajaanisaankii daalkiiyo siinku waxaan ujeeda waa mutaqaaribaankii daalkiiyo siinku hadda waa mutaqaaribaano waa noocii weliba aynu lahayn labaade ahaa taqaarubun fi lmakhraji duna الصifaat marka waxaanu leenahay hadda noocoogaasi waxa weeyaan waa kabiiro labada xaraf waa xarakaysanyin daalka iyo siinku xarakaysanyin muطlaq wuxuu noqonayaa haddii labada xaraf ka horena uu xarakaysan yahay ka dambena uu reeban yahay ka horena uu xarakaysan yahay ka dambena uu reeban yahay maala tushtiqo oo kale ama tatlu hadda tushtiqo da hore way xarakaysan tahay daada dambena waa ay reeban tahay marka waxay noqonaysaa muطlaq idan saddexda nooci waa qaababkaasi haddii labadan xaraf ee mutamailaanka ama mutaqaaribaanka ama mutajaanisaanka ama mutabaacidaanka haddii xarafka hore reebnaado ka dambana xarakaysnaado waa sagiir baynu leenahay ama mutamaailaan ahaado ama mutaqaariban ama mutajanisaan ama mutabaacidan haddii labaduba ay xarakoobaanna waxa weeyaan waa kabiir ama mutamailaan kabiir ahaado ama mutaqaaribaan kabiir ama mutajanisaan kabiir ama mutabaacidaan kabiir haddii ka hore xarakaysnaado ka dambena reebnaadona waa muطlaq baynu leenahay mutamailaan muطlaq mutaqaaribaan muطlaq iyo mutajaanisaan muطlaq iyo mutabaacidaan muطlaq idan labadan xaraf ee afartan nooc ka mida un baad eegeysaa saddex nooc ka bixi maayan in labadooda xarakoobaan waa kabiir marka inuu ka hore xarakaysnaado ka dambena waxaan ujeeda inuu ka hore reebnaado ka dambena xarakaysnaado waa sagiir markaas inuu bilcagsi ka hore xarakaysnaado ka dambena reebnaado markaa waa muطlaq saddexdaa nooc ayay afartaa nooc mid walbo kamid u qaybsamaya afar iyo tobankaas waana ta uu cuثmaan bin sulaymaan muraad uu ku jamcinaya biyadda oo uu leeyahay in sakana الثاني in sakana الثاني in sakana الأول qل كبير أو xurika الxarفan in sakana الأول qل صغير أو xurika الxarفاni qل كبير أو sakana الثاني فسmi مطلقا فhadihi اثنaa caشhرa qisma xuqiqa wuxuu ihi in sakana الأwalu qul صagiiru haddii ka hore reebnaado labadan xaraf ama afartan nooc ka midi qul صagiiru صagiir dhe aw xurika الxarفaani haddii labada xaraf la xarakeeye afartaa qaybood ka mida qul kabiiru kabiir dhe aw sakana الثaanي haddii ka dambe uu reebnaado ka horena markaa xarakaysnaado fasami muطلqa waxaad ku magacowdaa muطlq fahaadihi اثنا cashra qisman xuqiqa taa aan kuu soo sheegay waa saddexdaa nooc oo afartaa lagu dhufanay saddexdaa qaybood oo afartaa nooc lagu dhufanaya waa itnaa cashara qisman xuqiqa waa labiyo toban qaybood oo la haddii aynu baranay saddexda nooc ama saddexda qaybood ee afartooda usi qaybsamayaan waxaynu baranaynaa madaahib alquraa'i fii yani almutamaahilayn saddexdiisa nooc mutaqaaribeyn saddexdiisa nooc mutajaanisayn saddexdiisa nooc iyo mutabaacidaan saddexdiisa nooc horta mutabaacidaan dhinaca inoo dhig mutabaacidaanku saddexdiisa nooc ama ha ahaado maxayhde sagiir ha ahaado ama kabiir ha ahaado ama muطlaq ha ahaado saddexdaa nooc midkuu doono mutabacidaanku ha ahaado arrintiisu waa fududahayo ajmaca alquraau calaa idhaarihi quraadu waxay isku ijmaaceen oo ay ku kulmeen ku isku waafaqeen in uu xukunkiisu idhaar noqonayo labada mutabaacidaankaad aragtaba ama ha ahaadaan mutaxarikaanoo kabiir ama ka hore ha reebnaado ka dambe ha xarakaysnaado sagiir ha ahaado ama ka hore ha reebna ha xarakaysnaado ka dambe ha reebnaado mutlaq ha ahaado saddexda nooce mutabaacidaankaba quraadu waxay isku waafaqeen maxay hayde alidhaar isagu hawl male saddexda noocay noo soo waa mutamaathilaan iyo mutaqaaribaan iyo mutajaanisaan ayaan madaahib alquraa'i aynu ka hadlaynaa oo maxay hayde qur'aadu madaahibta ay ku leeyihiin marka calaa tasalsul ama tadaruj iyo tartiib baynu kaga hadli oo mutamaahilaanka inuu horeysiina saddexdiisa nooc maxay quraadu ku leeyihiin mutamaahilaanka saddexdiisa nooc noociisa koowaad oo ahaa sagiirka haddii xarafka hore xarakaysnaado reebnaado ka dambana xarakaysnaado sida maalan qad waxaan ujeedaa maalan idhab bikitaabi oo kale idhab bikitaabi labadan ba hadda mutamaahilaanki waa sagiir waa ay kii horaa reeban kii dambena waa xarakaysan yahay quraadu waxay isku ijmaaceen oo maxayhayd isku waafaqeen mutamaahilaanka sagiirkaa ah xukunkiisa inuu yahay idqaam oo labada mutamaahilaankaee sagiirkaa ah ee aad aragtaba inaad idqaamayso bishardi laakiin waa inuusan kaa hore ee reeban xarfu waa inuu noqon shardigaa haddii uu oofsado waad idqaamaysaa laba kastooo mutamaahileenoo sagiira oo aad aragto macnaa ka hore reebanya ka dambena xarakaysanyahy waad isku idqaamaysaa idhab bkitaabi idhab bkitaabi hadda waa mutmaatilaan sagiir wayn wadrib lahum maala miim ka hore waa reebeyn ka dambena waa xarakaysan yahay marka waa isku idqaamaysaa lahum maala lahum maala waa kaas taqhiirku bishari waxaa shardi loo xidhay maxay waa inaan kaa hore reeban ee mutamailaanka sahiirkii ka hore reeban waa inuusan xarfumid noqon hadduu xarfumid noqdo lama idqaamayo sida isbiruu wasaabiru isbiruu hadda wowgaa wasaabir labada wow waa mutamailaan waana sahiiro kii horaa reebankii dambe wa xarakaysan yahay waxaynanu sheegnay in laysku idqaamayo labada mutamailaankaee sahiirka laakiin waxaa shardigiibuu kani waayey oo meeshan wadacan isbiruu hadda kii horaa xarfumad noqday markaa lama idqaamiyo waxaa la mida ah, fii yawmi fii yawmi ya-da hore waa reeban tahay ya-da dambena waa xarakaysanta waa mutamailaan sagiir kii horaa xarfumad noqday markaa lama idqaamiyo waabin fii yawmi mac qaaluu wahum ayuu odhan doonaa imam aljazari raxmat ullah waabin cadee fii yawmi mac qaaluu wahum waa kaa mutamaila shardigaa yaan laysku qaldin xarfumadka iyo xarfuliinka waxaa shardigaa ah, waxaynu mutamailaanka sagiirka haddii ka hore reebnaado ka dambana uu xarakeysnaado meel kastood ku aragto mutamailaan sagiir waad isku idqaamaysaa bishardi kaa hore waa inuusan xarfumad noqon hadduu xarfulin noqdo miya isagu shardiga ma soo gelaya waa la idqaamaya isaga sida dalika bimaa casaw wakanuu casaw wakan hadda labadan waaw wowga hore waa xarfuliin marka xarfumed maaha waa laidqaamaya isagoo casaw wakan ubn xarfulin iyo xarfumedna insha allahu tacaala abwaabta soo socota ayaynu ku baran doonaa waa kaa mutamailaan sahiir mutamailaan kabiir oo labadii xaraf ee mutamailaanka oo xarakaysana quraad waxay way isku khilaafeen qaacidadaasina in badan bay soo noqon doontaa mutamaailaan kabiirka ama mutamailaan ahaado ama mutajaanisaan ama mutaqaaribaan ahaaday isagay khilaafa ku jira bayna alquraa mabxadkiisuna fii baab alqira'aati buu noqonaya inagu kama hadlayno sida tusaale maala mutamailaankii kabiirka yaclamu ma hadda yaclamu ma labada miim ee mutamailaanka waa xarakeysan yihiin waa kabiir markaa waa khilaafun fiihi bayna اlqura qola way idqaamin qolana way idhaariyeen mabxadkiisuna yuطlabu fii baabi ama fii kutub hada اlfan nooca saddexaad mutamailaan mulaq oo haddii uu kii hore xarakiysnaado kii dambena reebnaado horena saynu hore u tilmaamnay isagu mutabaacidaanku waxaan ujeedaa mulaqa maycafan mulaqa mutamaahilaanka mulaqaa ee maxay haydee maalan labadan xaraf ee ka horena xarakiysaya ka dambe reebanya mutamaahilaanka isna quraadu waxay isku waafaqeen calaa idhaarihi maalan tatlu hadda waa mutamaahilaan labadaata kii horaa reeban kii ti hor kii hore xarakaysan kii dambena waa reeban yahay waana muطlaq marka quraaduna waxay isku waafaqeen calىa idhaarihi idan mutamaailaankii saddexdiisii nooc laba noocna waa laisku waafaqay noocna waa laisku khilaafay labada nooc laisku waafaqay waxa weeyaan mutamaahilaanka sagiirka ajmaca alqura'u calىa idgaami haddii shardigii uu oobsado mutamaailaanka muطlaqa ajmaca alqura'u calى idhaarihi mutamailaanka kabiirka ayuu fiihi khilaaf bayn اqura mabxadkiisuna fi baabi alqira'aat nooca labaad wuxuu ahaa mutaqaaribaan mutaqaaribaan labada xaraf ee mutaqaaribaankaa waxa weeyaan saynu soo sheegnay taqaaribku saddexdii nooc midkood oona ahaado hadda saddex qaybood buu isna usii kala baxaya oo waa mutaqaaribaan sagiir mutaqaaribaan kabiir iyo mutaqaaribaan muطlaq saddexdiisa nooc madaahib alquraa'i fiihi ayaynu ka hadlaynaa fiiha nooca koowaade mutaqaaribaan horta mutaqaaribaan mulaqa aynu iska horreysin maadaama laisku waafaqay isaga mutaqaaribaanka mulaqa quraadu waxay isku waafaqeen calaa idhaarihi qaacidadaasn waynu la socon doontaayo afartan noocda mulaqa isaga idhaar baa laisku waafaqay maala mutaqaaribaanka mulaqa waxaa ka mid a ah lan oo kale laamki iyo nuunku waxa weeyaan hadda waa mutaqaaribaan makhrijkooda waa isku dhow sifaadkuna waa ku kala duwan yihiin waana muطlaq oo kii horaa xarakaysan kii dambe reebeen qur'aada waxay isku waafaqeen calaa idhaarihi labada noocee soo hadhay mutaqaaribaan sagiir iyo mutaqaaribaan kabiir mutaqaaribaanka sagiirkaa qur'aadu waa isku khilaafeen waxay iskugu waxaan ujeedaa mutaqaaribaanka sagiirku laba u kala baxaya laba qeybood buu u kala baxaya oo muttafaqu calaa idqaamihi mid la isku waafaqay idqaamkiisa iyo mukhtalafun fiihi bayn alidqaam walidhaar waa sagiirkii waa kii ah, horaa reeban kii dambe xarakaysan laba usii kala baxay wuxuu noqonaya markaa qayb mutaqaaribaankaa sagiirkaa la isku waafaqay iyo qayb la isku khilaafay qaybta la isku waafaqay waa afar nooc mutaqaaribaanka sagiirkaa qaybta la isku khilaafayna mabxadkiisu waa fii baabi alqiraat qaybta la isku waafaqay ee afarta idqaamkiisa la isku waafaqay waxa weyan allaam fi ra laamkii raada in la isku idqaamay sida qul rabbi qur rabbi aynu lena iyo alqaaf fi lkaaf alam nakhlukum oo kale iyo allaam الshamsiya maca xuruufi طib ثuma sil maa cada laam marka laga reebo iyo anuun waxaan ujeeda anuun asaakina maca xuruufi lam yarwi shantaa xaraf lixdaa xaraf mutaqaaribaanka sakiirkaa labada qaybta laisku waafaqa weyn afartaa nooc waa laamkiyo ra'da idqaamkiisa laisku waafaqay qur rabbi iyo qaafkiyo kaafka alam nakhluqkum iyo laamtii shamsiyadaynu soo baranay duruustii hore aynu ku soo baranay xuruuftii lagu idqaamiyey markaa xuruuf laamtii shamsiyada ahayd ama laamta xaaladii idqaamka ahayd afar iyo toban xaraf baa lagu idqaamayey afar iyo tobankaa xaraf saddex iyo toban xaraf oo ka mida marka lagu idqaamayo waa qaybta laisku waafaqay mutaqaaribaanka oo xuruufu ib uma sil ruxman tafus dif daa nicam dacsu adin afar iyo tobanka xaraf saddex iyo toban xaraf oo ka mida marka lagu idqaamaya laamta waa mutaqaaribaankii sagiirka waana laisku waafaqay idqaamkiisa laamta afar iyo tobanka xaraf afar iyo toban baa lagu idqaamayey maxaynu saddex iyo toban xaraf u nidhay oo aynu u soo reebnay halka xaraf xarafka aynu soo reebnay waa laamka oo de waxaa ka mid ahaa xuruufta ib uma sil laam baa ka mid ahaa laamka marka laam lagu idqaamayo baabkan sakiir eh, mutaqaaribaanka ma soo gelayay wuxuu gelayaa mutamailaankii buu soo gelaya markaa taa waa in la fahmo idan waxaan lena alamu shamsiya fi xuruufiha fi lxuruuf alati tudqamu fiiha laamta maa cadaa allaam marka laga reebo laamta saddex iyo tobanka xaraf ee kale marka lagu idqaami waa qaybta laysku waafaqay qaybta afraad waxa weeyaan annuun asaakina fi xuruufi lam yarwi nuunta reeban oo marka lagu idqaamiya xuruufta lam yarwi laamka iyo miimka iyo ya-da iyo ra'da iyo wowga afartaa maxay hayde lixdaa xaraf marka lagu idqaamayo nuunta reebana waa mutaqaaribaankii saqiirka qeybtii laysku waafaqay idqaamkiisa idan waxaanu leenahay waxaa laysku waafaqay mutaqaaribaanka saqiirka afar nooc afartaa nooca aynu sheegnay waxaa laysku khilaafay sagiirka maxay hayde xuruuf iyagana macluuma lakiin fii baabi alqira'aat mabxadkeegu uu yahay sida مثلا فقد يضل daalka iyo daadku hadda waa mتaqaaribaan kdabat hamudu taada iyo taadu hadda waa mتaqaaribaan waana maxay haydan qaybta la isku khilaafay mabxadkiisuna في baab الqirا'aat halkaa mتaqaaribaan صaغيir kaga bax mتaqaaribaanka kabiirka isaguna waa la isku khilaafay waa maxay mabxadkiisu horasaynu u sheegnay wixii kabiir oo dhan saddexdaa nooc mid ku doona ahaadee khilaafun فيه بين القراء بين الإdغاm والإظهاaر مبxثkiisuna في baabi القراءaت إذa متقاaرiبaanku سddexdiisii nooع waxaynu leenahay صغيirkiis wuxuu u kala baxay laba صغيirku waa laba qسم متفق عaلى إdغاmi qayb laysku waaفqay إdغاamkiisa waa aفaر nooع waa laam iyo ra iyo qاaf iyo kaaf iyo laam الشhamسية maعa xروuفiha الأربعة الcaشhr ma cada laam iyo nuun الساkنة maعa xروuفi lm yrwi waa afartaa la isku waafaqay wixii intaa ka soo hadhayna waa la isku khilaafay sagiirka mabxadkiisuna waa fii baabi alqira'aat mutaqaaribaan kabiirkuna isaguna waa khilaafun fiihi bayna alqura waxaa mabxadkiisu u yahay fii baabi alqira'aat mutaqaaribaanka mutlaqa ah quraadu waxay isku waafaqeen calaa idhaarihi sida lan oo kale idan marka aynu saddexda labada halkaas mutaqaaribaankiina ku baxay nooca saddexaad in sha allahu tacaala waxaynu ku qaadan doonaa jalasaadka soo socdo mutajaanisaanka iyo mutabaacidaanka inoo dhiban halkaa waxay noogu dhammaaday maxayhayde baabkii baabu milayn mutaqaaribeen oo aynu ka hadalnay mutajaanisaan mutamaaileenkii iyo mutaqaaribaankii abyaadda ayaynu in sha allahu tacaala dul joogsan doonaa wuxuu naadimku uma in sakan awalu kulin fasagiira samiyan aw xurika alxarfaani fii kulin faqul kulun kabiiru wafhamanhu bilmuhul markuu mutamaailaan soo sheegay soo sheegay mutaqaariban uu soo sheegay mutajaanisan uu soo sheegay ayaa wuxuu ihi uma intaa kadib in sakana haddii uu reebnaado awalu kullin mid kasta kiisa hore yacni saddexdii nooc mutamaatilaanki mutaqaaribaan mutajaanisaankii mid kasta kiisii hore hadduu reebnaado fasamiyan waxaad ku magacowdaa kaa kiisii hore reebnaaday asagiira sagiir ku magacow ama mutamatilaan ha ka ahaado ama mutaqaaribaan ha ka ahaado ama mutamaatilaan mutajaanisaan ha ka ahaade haddii labada xaraf ee saddexdaa nooc ka mida ka hore uu reebnaado waxaad tidhaahdaa asagiir aw xurika alxarfaani fii kullin faqul aw xurika aw amase xurika la xarakeeye alxarfaani labada xaraf oo labadii xaraf ee markaa labada xaraf fii kullin mid kastaba xaaluu ku sugnaado min almutamaahiliin mutaqaaribeyn iyo mutajaaniseyn faqul waxaad tidhahdaa kaa labadiisa xaraf xarakoobeen kabiirun faqul waxaad tidhahdaa kullun mid kastaoo kaa ka mutamaahileenka iyo sagiirka mutamaahileenka iyo mutaqaaribaanka iyo mutajaaniseynka waxaad tidhahdaa kabiirun kabiirle wafaman ku fahan hu kaana waxaad ku fahantaa bilmuhuli tusaalayaasha idan halkaa wuxuu tilmaamo naadimku raxmat ullaahi calayhi sagiirkii waxa uu yahay iyo kabiirku waxa uu yahay kolley muطlaqana waynu sheegno waa haddii ka hore xarakaysnaado ka dambena uu reebnaado sidoo kale waxaynu ka hadalnay madaahib alqura'i fi lmutamatiliin iyo fi lmutaqaaribiin waxaa inoo dhiman insha allahu tacaala madaahib alqura'i fi lmutajaanisiin iyo almutabaacidiin waxaynu ku qaadan doonaa haddii ilaahay ogolaado jalsada soo socota wailahuna nagtafiye subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub